alxamdu lilah wsalaatu اllaahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalى aalihi waasxaabihi waatbaacihi wamanwalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol soddon iyo kow wuxuu ka mid yahay casharadii noo socday ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu ku jirnay kitaabuulfaraa-il waxaynu maraynay almaaddatu haalisa maaddada saddexaad fii bayaani man dad caddayntood gudahood bay umaado tahay yarisu wax dhaxlo min alrijaali waannisaa rag maadadan saddexaad waxay ku saabsan tahay wixii wax dhaxla oo rag iyo haweena ayaa la cadaynaa haddaynu caddayno fahalkii iyo asbaabtiisii iyo shuruurtiisii iyo mawaanidiisii intaba waa laga maarmaan inaynu ogaahno waxa wax dhaxla almaadatu haalisa maadadii saddexaad fii bayaani man dad caddayntood gudahood bay umaado tahay yarisu wax dhaxalla min arijaali rag ka mida wanisaa'i haween ka mida kawalwaarisuuna inta wax dhaxasha mina dukuuri rag ka mida wa hum inta mina wax dhaxla halaasatu aqsaamin saddex qaybood ay u kala baxayaan waa nikaxa wax ku dhaxlo nina iyo ninka waxureeyo horeeye muctiqa iyo qaraabow markaa tiradooda qoro la arkaab intay gaarayso alwaarisuuna intay wax dhaxasha kana mida min adukuuri rag wahum ragga wax dhaxla halaasatu aqsaamin goob saddex awal kan waxaa weeye azawju ninka wax qabaa wax dhaxla fa ina zawja ninka wax qaba yaritu zawjatahu naagtu qabuu dhaxlaa idaa maatad hadday dhimata naagta walow kaanad haba ahaata naagta dhimatay muطallaqatan mid la furay goota iyadoo la furay wax dhaxli idaa lam tanqadi haddayan go-in weeye ciddatuhaa ciddadii haddayan dhammaanin ama haddii intii la furay ay ciddadii dhammaato fa in inqadad hadday dhammaato ciddatuhaa naagta ciddadeedii haddii ay dhammaato falaa irsa lahu ninka dhaxal ma sugnaanin oo minhaa naagta wax ka dhexlow kolkaa inta waxadxaasha saddex qaybood baa laga dhigay qaybkii koowaad waxaa laga dhigay ninka wax qaba naagtuu qaba hadday dhimato waa dhaclayaa xataa haddii intuu furay ciddo ay ku jirto waa dhexlayaa laakiin hadday mar ciddada dhamaato wax ka dhaxeeyaa malow asawju baa wax dhacla fa ina zawja ninka wax qabaa yariisu zawjatahu naag suuqa buu dhexlaa idaa maatad hadday dhimato walow kaanad haba ahaata muqallaqatan mid la furay waase idaa lam taqadi haddayaan go-in ciddatuhaa ciddadeedii haddayaan go-in weye fa in inqadad ciddatuhaa ciddadeeda hadday ma dhamaato falaa irta lahu ninku dhaxal male minaa naagta xaggeeda wax ka dhaxlo qaybta labaadna almuctab ninkii wax xureeyey aw casabatuhu ninka waxureeyey dadkiisa laakiin haweenkuma jiraane adukuun kuwa la buuray cinda faqdihi faqdi lmuctiq kii waxureeyey haddii la waayo casabadiisii ooyan haweenka ku jirin nin baa nin xureeyey marka waxaa dhintay kii waxureeyey ka gadaalna kiibaa dhintay la xureeyey kaas waa xoreeyey wixii uu ka tegay raga ayaa dhexlaya haween kuma jiro qeybta labaadna waa qeybtiisa almuctiqu kii wa xoreeyey aw casabatu casabatu lmuctiq ka wa xoreeyey dadku dhalay ama qaraabadiis aduu ku wuri eela cinda faqdihi faqdi lmuctiq kii wa xoreeyey goorta la waayey saddex alaa qaari qaraabadii meydka u xigtay ragayna waa dhaclaan iyagu saddex qayb meel bay ka imaanayaan qaraabadu usuul iyo furuuc meydkan dhintay wixii dhalay oo aabbiya ah awowa ama wuxuu isagu dhalay oo wiil iyo wiil wiilkii ah ama wixii la dhasho xawaashi ah qaraabadu saddexdaa qayboodu wax asalo meydka wixii dhalaya kor baa markaa la aadayaa aabba ka bilow awow ku xiji iyo furuux hoos baa la aadayaa isagoo wiilkuu dhalay wiilkuu sii dhalay wiilkiisii dhalay labada asal iyo furuucda la kala yiraa xawaashina waa walaalihii ilma adeertii iyo adeeradii qaraabadiina waa ka saddex alaqaarib qaraabadii wahum aqaarib usuulun asalyaal meydka dhalay iyo wa furuucun faracyaal meydka ka beermay iyo waxa waashin qaraabo gaararka joogto walaaliyo wax lamid ah haddaba fal usuulu asalka waxa wey alabu aabihii ka bilow waljaddu awow ku xiji wa in alaa awowa haba koreeye ilaahay hadduu qadaro oo awowgii saddexaad iyo kii afraad iyo kii sanad ay joogaan laakiin way isxijaabaana aabbihiiyo kuwii hoose dhintaan waa dhexlaya markaan hore waxaa lagu barayaa inta wax waxdhaxasha laakiin intaasi in kulmi kartaa maaha iyagii baa isdhacalaaya hadday wada joogaanna way isxijaabaya oo qofba qofka ka dhow baa xijaabaya idan inay dhaxalkii leeyihiin unbaa lagu sheegayaa laakiin waxaan marna lays hortaagi karin waa waxyaala kooban waxaa weeye azawjaan labada isqabtaa marka mid dhinta midka kale lama celin karo mid naaftiisii dhimatay lama celin karo naag ninkeedii dhintayna lama celin karo alwaladaan labaduu maydka dhalay wiil iyo gabar lama celin karo labada isqabta iyo labada la dhalay iyo labada wax dhashay aabihii hooyo lama celin karo dadkaan marna la celin karin waa dadka maydka meeshaan yaal aabbihiis iyo hooyadiis iyo naagtu uu qabay meydka hadduu nin yahay ama haddii meydku naag yahay ninkii qabay iyo waladu sulbi baa la yihaa axadkan dhabarkiisa wixii ka soo gaayo dhadi iyo labaad wuxuu noqdaba shantaan la celin karin shantaan labada waalid oo aabbihi hooyaa lama celin karo labada isqabta ka dhintay maayo ka kale lama celin karo ilmaha la dhalay wiil iyo gabarba lama celin karo marka waxa daa'iman hadday joogaan wax dhexlaayo dadkaa wey ama aabbiya awow iyo adeer iyo walaal iyo waxaas iyagaa kala sokaynayo isxijaabaya oo haddii aabba jooga awow dhexal iman maayo haddii wiilkii la dhalay joogana wiil wiilkii meesha iman maayo haddii walaal hooya laabaa joogana walaal aabba la wadaaga meesha iman maayo laakiin hadda waxaa lagu barayaa sida nin wax u dhexlo saddex qaybood baa laga dhigay qaybta koowaad zawj buu noqday ninkii wax qabay qaybta labaad ninkii waxuleeyey qaybta saddexaad alaqaaribu xisadii meydka wahum usuulun asalyaal wa furuucun faracyaal waxawaashin qaraabo gaaraar joog ah fal usuulu asalyaalka alabu aabowey waljaddu awowey weyn halaawowgu haba koreeye walfuruucu fanacyaalkuna alibnu wiilkii meydka dhalay wabnulibni wiil wiilkiis wey mahmaa in kasta oo nasalu hoosu dego wiil wiilkiis walxawaashii qaraabadii gaaran joogaahay alqariibatu ee iyagana u dhowaa meydka wahum alikhwatu walaalihii wey meydkaan la dhasay wa abnaauhum abnaau likhwa walaalihii meyd kala dhashay wiilashooda sadoor yahay wey wain nasaluu hoos baa u degan intay doonaan waalikhwatu walaalo wey liulin hooyo la wadaaga meydka walxawaashii qaraabadii baa dhaxalkii imanaysa wax ka sokaya haddii la waayo albaciidatu fogeyn wahum ulcamu adeer haddii adeer wax ka sokeeye la waayo maysisaga dhacdan wabnulami adeer wiilkiis wey haddii wax ka sokeeye la waayo in adeer baa dhaxalkii yeelana wain nazaluu walow nazaluu haba hooseeyo ashiqa ah ha noqdeen maydka kuwa aabiyahooya la wadaaga kaanuu awlaabin ha noqdeen idan tiradoodii kow laba lama oran laakiin jihaadkoodii baa lagu cadeeyey saddexdaa qeybood baa rag wax ka dhaxay haa ulaai kuwa adukuuru ee raggaa alwaarisuuna wax dhaxla walaa yutasawar lama caqli gelin karo wujuuduhum kulligood inay wada joogaan waarisiina iyagoo wax dhaxlay fii tarikatin xoolo laga tegay gudaheed waaxidatin mida abadan weligood yaallo intaa lagu sheegay inay wada kulmaan kadibna madaxalkii isugu yimaadaan maaha ee mid walbaba wuxuu imanayaa meesha goorta midkii ka sokeeyey la waayo oo wax ijaabo la waayo imanaya kulligeed intay wada kulmaan meydkii isugu iman maayaan haa-ulaahi kuwa adukuuru ee lab alwaarisuuna wax dhaxla walaa yutasawaru lama suuraysto wujuuduhum helitaankooda waaritiin iyagoo dhaxalkii galaya la helo fii tariikatin waaxida hal tariika gudaheed isugu iman maayaan abadan weligood iyo allahood wadaalika sababka waxaa wey lianna bacdahum qaarkood baa yaxjubu reebaya bacdan qaarka kale say isu reebayaan falabu aabbo yaxjubu ljad awow wa xijaabaa dhan kastaba ka yimaadeen aabbihii meydkaanada hadduu joogo isaga aabbihiisu abkowa walaa abkowgii hooyada hooyadale walaa abkow kale wax meesha imanayaa ma jiro isagaa xijaabaya walikhwata walaalana waa xijaabaa liummin meydka la wadaagta hooyo aabbaa jooga walaalaha hooyadiis dhashayna waa joogaan walaalaha hooyada dhashay aabbaa xijaaba sidii awowgii u xijaabay buu walaalihii meydka yahaana xijaabaya walibnuna waa xijaabaa walibnu wiilkii la dhalay oo meydkan u dhalay yaxjubu lah walaal buu xijaabaya haddii aabbo uusan jirin laakiin maydkan waxaa jooga walaalihii iyo wiil wiiluu dhalay wiilkan uu dhalay baa walaalihii xijaabay iman maayaan goobta idan saanay dadkii xijaabayaan marka taa inaad barata lagaa maarmo weliba xijaabka waa sii qaybsamaya xujbu xirmaan wa xujbu nuqsaan baa la kala yiraa xujbu qofkiiba la hoojiyo goobtii uusan iman iyo mid qofkii intii nasiib laga dhaqaajiyo nasiib kale la geynayo marka qaybtuu qaadanayay baa la yareeyey ee bilkuliyati goobtii loomagama dhaqaajinin uu ka hadlayo hadda waa dadkii xujbu xirmaan walibnu wiilkii meydku dhalay yaxjubu alakh walaalkii meydka abii hooye la wadaagay buu xijaabaya iman maayo goobta dhacalka walakhu walaalkuna yaxjubu alcam meydkaa walaalkiisaa jooga adeerkiina waa jooga adeer goobta iman maayo walaalkaa xijaabay ah, walaalku walaalkii yacjubu wuxuu xijaabaa ka reebaa goobtii iyo dhacalkaba alcama adeerkii wahaakadaa waa sidaas marka markaynu rag intaynaan ka bixin rag giddiga hadduu wada yimaad intii nin ahayd ee wax dhacli jirtay hadday soo wada kulmaan saddex keliyataa ka dhaxalgalaysa waa wiilkii la dhalay iyo aabbihii wax dhalay iyo ninkii wax qabay saddexdaasaan marna la xijaabi kara markaa falow ijtamacuu raggii wax dhexlaaya hadday kulmaan kulluhum idaylkooda fii tarikatin hanti laga dhintay ku kulmeen xoolaa meeshaan jooga ninbaa xoolihii ka dhintay raggaynu tirinayni waa welijoon kolka aabihii baa jooga awowgii baa jooga wiilku dhalaa jooga walaalkii baa jooga in adeerkii baa jooga adeerkii baa jooga hal intaynu sheegno iil baa wada joogta falow ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum kulli rijaal rag dhammaantood hadday kulmaan fii tarikatin hanti gudaheed ku kulmaan falaa yarisu ma dhaxalgala gala minhum xaggooda ilaa halaadatun saddex keliya taa goobta imanaysa saddexdaa ragga intiisii kale xijaabeen azawju waa in waxaa dhintay ay naagta inaad taa fahamtaa loo baahan yahay zawj marka lagu yidhaha naag baa dhiman markii zawjo lagu yidhaahna ninkii qabaa dhima haddaba naag baa dhimatay rag dhammaantii baa isugu yimid ragga isu yimid oo dhan waxaa dareerinaya ninkeediiyo wiilkeediiyo aabbaheed saddexdaasaa wixii rag meesha yimid dhammaantood dareerinaysa saddexdaasaa wixii qaybsanaya wiilku waa casabo ay dhashay aabbaheedna waa ahlu farad ninkeedana waa ahlu farad xolihii laba isleeg baa laga dhigayaa alsawju waalibnu afar qaybood baa laga dhigayaa afar qaybood markii laga dhiga laba ulood waxaa qaadanaya aabbaha masalada asalkeeda aan sheegno naag baa dhimatay waxaa jooga ninkeedii iyo wiilkeed iyo aabbaheed wiilku waa axsaba meesha ka baxay ninku waa ahlu fadli rubac buu leeyahy xoolaha naagtu afar qaybood laga dhigu qeyb leeyay aabbuhuna sudus buu leeyahy lix meel laga dhigu meelleyn wiilka wixii loo hambeeyuu leey wixii loo hambeeyo oo dhan buu qaadanay haddaba rubuc iyo sudus meel ay ka wada suura galaan labiyo toban baa ugu yar labiyo toban waa laba dhexaad waana saddex afraad ruuxna waa ka baxaya sudusna waa ka baxaya xoolihii marka waxaa laga dhigayaa laba iyo toban meelood oo isleeg laba iyo toban meelood oo isleeg marka laga dhigo saddex afraad wey saddex afraad afar laarka ruux baa ka baxay afar iyo afar sideed afar laba iyo toban kolkaa ninka saddex buu qaadanaya iyo tobanka <coughs> saddex qayada buu ninka qaadanaya ruux wey markuu saddex qaybood qaatana sagaal baa hartay aabbaheedna wuxuu qaadanayaa sudus waa laba lixaad laba ulood buu qaadanaya marka aabbihii laba qaato ninkiina saddex qaato waa shan toddoba hartay toddobadaa wiilka qaadanaya asagow famaa baqiya alxiqu lfaraa'ida masale xadiidkii mutafaqu calayha ah ee oo dhan ba uu ka bilowday alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin marka masaladu waa sidaas toban iyo labay ka asaxaysaa ninka rubci buu leeyahay waa saddex aabuhuna sudus buu leeyahay waa labo shan laba iyo toban shan laga gooyo toddobaa artay toddobadaa wiilka qaadana wa ogaatay marka masaladaas falow ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum kullu rijaali hadday kulmaan fii tariikatin xoolo mayd ka tegay gudihii ku kulmaan falaa yarisu ma dhaxla minhu min arijaal ilaa halaatatun saddex nin baa wax ka dhaxasha azawji ninka koobaadu naagtii uu qabaa dhimatay walibnu wiil naagta dhashay wey waalabu aabihii naagta dhalay wey faqad saddexdaa unbaa ka dhaxalgelaysa intii kale saddexdaana xijaabaysa meesha waxaad uga baxday inta ragee wax dhaxasha inta naagee wax dhaxashaa dhegeyso marka ba-al waarisaasu intay wax dhaxashee min alinaas ka mida ah. alwaarisaatu intay wax dhaxashee min anisaa haween kamida ah. iyaguna waa halaathatu aqsaam saddex qaybood welihi saddexdii qaybood asawjatu naag ninkeedii dhintay waalmuctiqatu naagtii xoreysay axadkan dhintay dawaatulqaraaba naagihii meydka xigay hooyadii iyo gabadhiisii iyo walaashii iyo kuwaas wey iyaguna waa sidii rag oo kale alwaarisaatu inta wax dhacashaa mina nisaa haween ka mida halaathatu aqsaamin qaybabyaal saddexowl weliyo saddexdii qaybood kow asawjatu naagtii la qabay wey ninkeedii baa dhintay laba almuctiqa naagtii wax horeysay wey saddex dawaatul qaraaba haweenkii meydka xigay wey wahunna kuwan qaraabada ah waa sidii raggii waa halaathatu aqsaamin qaybyaal saddexa wey usuulun hooyadii iyo wixii noocaas ahaa wahunna usuusu alummu hooyadii maydka dhashay wey waljadatu abootadii hooyada dhashay wey waana liummin abootadii hooyada dhashay aw liabin ama aabba abootadiisa aabba hooyadiisa oo maydka abootadiisa wa furuucun iyo kuwa faraca wahuna albintu gabadhii meydka dhalay wa bintu libni wiil gabarhtiisa wain nasalad hoos baha u degto iyo waxaashiyatuhu qaraabadii gaararkiisa joogtay qariibatun u dhowey wahuna alukhtu mutlaqan walaalu kolka mutlaqan uu walaali saddex qaybood kii meydka abiyo hooye la wadaagtay waa walaal magaca gaar loo yihaha shaqiiqow ta meydka hooye la wadaagin abba keliyata la wadaagtana walaal wey iyadana ukhti liabbaan la yiraa tii meydka hooye keliyata la wadaagtayna walaal wey ukhta liun baa la yiraa kolkuu mutlaqan kuleeyay saddexdii qaybood buu isku daray walaashii meydka abiyo hooye la wadaagtow shaqiiqada ahay iyo walaashii meydka aabba ah la wadaagtay aluktu liab iyo tii hooye la wadaagtay aluktu lium intuba waa xawaashidii wey dawaatulqaraabadii saddexdaa qaybood dawaatulqaraaba dhowaanta kuwii meydka ugu saaxiiba haweenaha wahuna talaatatu aqsaamin iyaguna saddex qaybood wey usuulun asaliyaal wahuna asalkii meydkaba ka soo jeeday iyo alumu hooyadii meydka dhashiyo waljadatu abootadii liummin hooyada meydka dhashay aw liabin ama meydka aabihii dhashay iyo wa furuucu naaga meydkaba ka beermay oo meydka ka farcamay wahuna albintu gabadhuu dhalay wey wa bintulibni wiilkiisa gabadhiisii wey wain nasalad walow nasalad hoosbaha u degtee waxaashiyatun qariiba iyo gaara joogta u dhow wahuya alukhtu walaashii wey mutlaqan qeybihii oo dhan wey oo walaashii aabbiyi hooye la wadaagtay iyo walaashii aabba la wadaagtay iyo walaashii hooye la wadaagtay kuwaasoo xawaashi noqona tambiih masalo weyn oo muhima oo inaad ogaato loo baahan yaha lagugu baraarujinayaa laga qaraabo ah asaan dhacalka goobta imanaynin baa jira ad ogaato wey waxaa kamida eedadii ee dadax liman mayso haddii wiilkii walaalka dhalay meeshaan joogo dhaxli mayso habar yarna wax dhaxli mayso wiilkii walaalsheed dhashay ayaa dhintoo meeshaan meydkiisii yaallaa waa maxram weyse kama jebisa eedoo kale wey eedadu waa sidoo kale waa maxram oo meydkaa meeshaa yaalla adoogii dhalay la dhalatay wamaca daalika eedana wax dhaxli mayso habaryeelna wax dhexli mayso waxaa lamida bintulbint gabadhaada gabadheeda waa maxram gabadhaadii baa dhashay awoodaadu tahay wamaca daalika dhaxal iman mayso gabadhaada gabadheeda adiga abka waa ku dhexli mayso walaa waladuhaa gabadhaada wiilkeedana ku dhexli mahaa walaa bintul akh walaalkaa gabadhiisa odeer tahayna ku dhaxli mayso walaa bintu lcam adeerkaa gabadhiisood ilma adeertiin ku dhaxli mayso mutlaqan adeerkii aabbaha hooyo aaba la wadaagay saqiiqaha iyo adeerkii aaba la wadaagay iyo adeerka aabbaha hooyo la wadaaga way suumin kolkaa masalada waxay kugu baraarujisay inta dumara ee qaraabada meydka u dhow hase yeeshee aan dhaxalka gelaynin tambiihun baraarujin culus wey laa tarisu lcamatu eeddo waxma dhashee ma dhacashay ogow eeddo maydkii bay eeddo u tahay marka cam iyo adeer iyo akh iyo ukhtiyo aan leenahay oo nisbadaa sheegayno weligaa maskaxda yamaanka waxaad ku haysaa waxaa laga hadlayaa meydkayni akh markii la yihaah waa maydka walaalkii um markii la yihaah waa maydka hooyadii axadkan loo faxtirsanayo ee loo qaraabo sheeganayo waa meydka laa taritu alamatu eedda waxma dhacasho eedadaa waatay ma aniga eeddadayba ma adiga eeddadaaba maya waa meydkaan meesha yaalla eeddadiis walalkhaala habaryadu waa sidoo kale meydkaan meesha yaalla habaryartii hooyadiis la dhalatay iyaduna dhaxal ma imanayso walaa bintulbinti gabar gabarteed gabadhii meydku dhalay gabadhay sii dhashay dhaxalka iman mayso walaa waladuha gabadhii maydka dhalay wiilkeeda isna iman maayo walaa bintul akhi walaal gabadhii iman mayso adeer baad u tahay walaa bintul adeer gabartii kaba daran iman mayso mutlaqan hadday shaqiiq maydkii aabbiyi hooye la wadaagiyo adeernimada iyo kii aabbo keliya la wadaagay iyo kii hooye la wadaagay intuba isku midu halkaasna maadihii saddexaad baa ku dhammaatay waxaynu maadadaa ku barannay qoladan qaraabadan dhexalka gelin iyo inta rag iyo haween wax ka dhaxasha ayaynu ku baranay maadada maadadan afraad muhimu siday mawaadii hore muhim u ahay iyadu waxay kuu sheegaysaa qaybaha eebaqadare wax lagu dhaxlo oo lix qaybooda mis iyo hulus iyo sulusaan iyo rubuc iyo sumun iyo sudus lixdaa qaybood baa wax lagu dhaxlaa oo qofka kan wax dhaxlaya ahlu faradka lixdaa qaybood unbuu mid wax ku mudanayo almaadatu araabica maadadii afraad fii bayaani alfuruud faradyaal la qadaray ee baxaggii laga qadaray kitaabka qur-aanka gudihiisa lagu qadaray faradhiyaalka cadayntood gudaheedi buu madiyey almaadatu araabica maadada afraad fii bayaani alfuruud faradyaal cadayntood gudaheed bay u maado tahay alfuruudu faradyaalka waa waajibkii la qadaree la xukumay almuqadaratu ee la qadaree la qiyaasoo la jaangooyey fii ee eebbaweyne kitaabkiisa gudihiisana lagu qadaray tacaala eebbakorahaya min suurati nisaa suuratu nisana kamida sitatu waa lix wa bayaanuhaa bayaanu sita lixdii cadaynteediina kalaati sidan imanaysa wey alif annisfu wey marka markii niskii shiikha uu ku sheegay ayuu inta dadka kamida ee nis waxa ku dhexas uu ku tirinaya niskii waxa wax ku dhexlasan dadka kamida ayaa miskii wax ku dhacla alif an nisfun wey wayarisuhu waxaa nis wax ku qaata oo xoolaha meydka uu ka tegay intii laba loo dhiga nif qaadana khamsatu afraadin shan qofaa waxaa ku qaadata nis lahum shantii waxaa weeye asawju ninka naagta qaba hadday naagtiisa dhimato waxay naagta ka dhimatay oo laba isleeg laga dhigay buu dhig qaadanayaa waa goorma waa haddayna naagtu ilmo ka tegin markuu aroosayba waa ka dhimatay ilmo ma ayaan dhalin waxay leedahay mis buu qaadanaya in lam yakun hadduusan u ahaani lilhaalikati naagta dhimatay waladuuyaday dhashay ma jiro ama ilmaba iska dhe walaa waladi waladin walad waladkii oo dakaran kaana oo usaana ma jiraan naagtii dhimatay ilmo iyaday dhashay ma jiraan ilmaheeda ilmo uu dhalay gabarhse ka baxay awal baad soo ogaatay gabar gabarteed waxma dhasho waxma dhacashay wiilkeed midna laakiin wiil dadkuu dhalay waa dhexlaya wiilkeeda dadkuu dhalay waa dhexlaya marka haddayn labadaa midna jirin naag baa dhimatay ninkeedii baa jooga waxay dhashay naagtu ma joogaan wax wiilkeedu dhalayna ma joogo naagtaas xoolahay ka tagtay labaa laga dhigaya mis ninkaa qaadanaya midka soo haray waxaa qaadanaya fali awlaa rajuli dakarin xagga meele naagta xiga ninka usoo dhow aabbaheed hadduu joogo awowgii hadduu joogo walaal hadduu joogo adeer hadduu joogo ina adeer hadduu joogo wahaakada waxaa qaadanaya wixii ragu kolka asawju nin baa nis qaata in lam yakun hadduusan u ahanin bidaalikati naagta dhimatay waladun waxay dhashay iyada wiil iyo gabar waskumin walaa waladu walad wiilkeeda ilmihiisii hadduusan jirin dakaran kaana ahaya wiilkeeda wuxuu dhalay ausan wax dhadigahayn qofka waad ogaatay laba waxaa kaloo xoolihii maydka mid qaata albintu gabar nin baa dhintay ama hooyaa dhimatay akuun walaal hadduusan ahaani oo haddii walaalkeed la jooga gabartana hooyadii baa dhimatay ama abihii baa dhintay waxaa jooga laba u dhalo wiil iyo gabara gabartaas nis qaadan mayse labadana xoolihii loo qaybinayaa gabartiiyo walaalka waxaa loogu qaybinayaa lizakari mislu xaafil saddex qaybood baa laga dhigayaa gabadhu qayb bay qaadanaysaa wiilkuna laba qayb buu qaadanaya marka goortay gabadhu nis qaadanaysa waa goorma walaalkeed lama jiro aw ukhtun walaalna lama jirto gabara aw aktara ka badan hadday laba gabdheed yihiin falahuma hulusaani mima taraka xoolaha saddex islaag baa laga dhigaya labay qaadanayo laba gabdhood hadday yihiin iyo hadday saddex yihiin iyo hadday afar yihiin iyo haddii intay doonaanba yihiin mar hadday mid ka bataan inay laba noqdaan midun ku daranto iyo inay labaatan noqdaan iyo inay lag noqdaan isku midi fowqadna sayn unbuu qur-aanku yiri kolka haddaan walaal jirin iyo walaal ma wiil iyo gabartoona haddayan jirin bay gabadhu xoolaha barqaadataa oo falaa tarifu nisfa gabari nisma dhaxaso ilaa idan idanfaradad hadday midowda umaahaan waxaan rabaa meydkii dhintay wuxuu ka tegay gabadhaasaa jirta laba gabdhood kama tegin ka badanna kama tegin wiilna kama tegin hal gabaruu ka tegay fain kaanad waaxidatan falahaa nisfu aayadii qur-aanka yimi kolkaa qofka labaadee nis qaatana waa gabar in la ogaadaa loo baahanya albintu gabar baa nis qaadata shuruudana loogu daro in lam yakun hadduusan ahaanin macaha gabarta la jildeeda akhun walaalkeed hadduusan ahaanin aw ukhtun walaal haddayanu ahaanin gabara aw agtara ukhta wax ka badan oo falaa taridu gabari ma dhacaso annisu xoolaha barkood ilaa idan faradad goortay keliya noqoto ma ahaanin saddex qofka saddexaad ee isna xoolaha meydka nisqaata waa bintul ibni wiil gabadhiisa idan hadday keligeed noqoto kolkaa mayd baa dhintay aabbihi hooyo miduu yahayna waxaa jooga maydkaa wiiluu dhalay gabaduu dhalay wiilkii naftii ma joogo wiilkii way iska laqmaday adoogii habartii joogu iska dhintay kolkaa waxaa jooga wiilkii gabar uu dhalay nisbay qaadana iyadana waa inaan lala jirin haddii wiilkiisa gabadhiisa awow u yahay mayd amay abooto u tahay hooyada cadowgaas keliya reerkii ka jooga cadowgaas xoolaha meeshanis buu qaadanaya iyadana waa sidii gabadhii oo kale waa inay keligeed wax la jira la aragu bintul ibni wiil gabadhiis baa nis qaadata idan faradu hadday keligeed noqoto oo walam yakun uusan ahayn maxaa iyada la jirigeeda waladu ibnin wiil wiil oo walaalkeeda kadaalika sidaasoo kale qofka afraad alukhtu shaqiiqa la yihaa mayd baa dhintay wixii maydkaa dhala iyo wax la dhashay iyo midna ma jira walaash la jira aabiyo hooyo la wadaayo xoolaha laba loo dhiga ayaa misbay qaadanaysa sii la aaba-na waa lamid iyaduuna idan farada bay keliya noqoto afar alukhtu walaal ashaqiiqatu maydkoodii habarba ku ah ayaa iyadiina misqaadata idan faradii hadday keliyowdo daal lam yakun waaba inuusan ahaanin macaha iyada la jirideeda akhun walaalkeed warkii ma jiro walam yakun macaha ma ahaanin abun aabihii maydka dhalay lama hayo walaa bnun maydka wax u dhalay lama hayo walaa bnu bnin wiil wiilkii lama hayo marka mayd baa dhintay dadkii waxaa ka jooga walaashii aabihii hooyadii wadaayeen aaba ma jiro walaal ma jiro walaal wiilkii ma jiro wiil wiilkii ma jiro saqiiqadii colihii labaa loo dhigayaa mis bay qaadanaysaa miska kalena fali awlaa rajulin taasaa iyadana qaadata mis afaraal oktu walaa ashaqiiqatu maydka odiya habarba la-ahay idan faradad hadday keliyowdo bian lam yakun waaba inuusan ahaanin macaha iyada la jirideeda akhun uusan walaal ahaanin walam yakun ahaanin macaha la jirideeda abun aabba uusan ahaanin walabnu wiilna uusan ahaanin walabnu bnin wiil wiilkii uusan ahaanin shan qofkii ugu dambeeyey waxaan idhi intee miswaxa ku qaadata shan qof baa ku qaadata mid la arkaba uu shuruud leeyahay qofkii u dambeeyey aluqtu walaalin maydkay walaal la tahay liabin aabbay ugu walaal tahay idan dadkaynu soo sheegno dhammo jooga hadday keliyowda wey walam yakun macaha aqun usan walaalkeed ahaanin walaa abun aabihii isku dhalay labadooda ma jiro walabnub nin wiil wiilkiina ma jiro markaa nis waxaan ka faraclanay nis shan qof baa wax ku dhaxasho nin baa wax ku dhaxla anaajiisu caruur ka tegey gabar baa wax ku dhaxasha keligeed la dhaafay walaal meydka abiyo hooye la wadaagtaa wax ku dhaxasha walaal meydka aabba la wadaagtaan ku dhacasa bintu ibnin wiil gabadhiibaa wax ku dhacasa shantaa qof ayaa qof la arkaba xoolaha barkii qaataa waxaad ogaatay marka annisfu waa asxaabuhu nis oo xoolaha barkooda iyo dadka wax ku qaata oo shan qofa intaasaad ogaatay shantii qofna waad kala ogaatay shuruudoodiina waad kala ogaatay ninkii naagta qabay iyo gabadhii maydku dhalay iyo gabadhii wiilkiisu dhalay iyo walaashii abii hooye la wadaagtay iyo walaashii aba la wadaagtay shantaasaa xoolo barkood qaadata wey waxaan ka baxnay hal nasiib hal farad baynuu ka baxnay iyo dadkiisii faradka labaad arubuc wey rubuc waa maxay mis waxaa la yihaah wixii oo laba loo dhigay dhigiisa laakiin rubuc marka la yiraa waa waaxid min arbaca mid afar ka mida ah. xooliyahoo afar qaybood loo qeybiyey qeybtood iyo dadka wax ku qaatoonba badneen laba qof keliya daw ahlu rubuc iyaha ah laba qof baa mid naagtiisu caruur leeda ama caruur caruurteed ay leeda iyo naag ninkeeduusan caruur lahayn oo haddii nin dhinto naaftiisii baa joogta ninkuna caruur male xoolii afar qaybood baa laga dhigayaa qaybbay qaadanaysaa ninkuna naafti baa ka dhibatay caruur bayse leedahay ruux buu qaadanaya kolkaa waa rubucu fardu tnaayin laba qofa wax ku dhacay wa arubucu afar meel meesheedu wayarisuhu nafara laba qof baa ruuxa ku dhacso ruuxu qaadata faqado keliya wahumaa kow azawju ninkii naagta qabow in kaana lisawjati haddii naagtu ay leedahay alhaalikati dhimatay waladun isaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhashe naagta dhimatay xuruur mar hadday leedahay ninku ruuxiguu tegayaa xagee ka tegay ninku nis buu qaadan lahaa haddaaya naagtu waxlahay oo qoladii niskuu ku soo jiray laakiin mar hadday naagtii caruur leedahay nis buu ka tego rubac buu tegay in kaana lisawjati lhalikati waladun oo waladu waladin wiil wiilkii wiil ilmihii dakaran kaana unsa laba zawjatu naag wey in lam yakun hadduusan u ahaa lisawjihaa ninkeeda alhalika dhintay waladun ilma u dhalay wiil iyo gabad walaa waladu waladii wiil wiilkii wiil ilmihii dakaran kaana ama ha labaado amuta ama ha dhadigaade rubcuna waad ogaatay oo xoolihii afar laga dhigay meeshoodu laba qof baana wax ku dhacasa labada qofna waa labada isqabta ninku goormuu rubcu tagaayaa hadday naagtii caruur dhaaftay isagiiyo keyrkii kay u dhashay farqi male dhadig iyo labood ka yihiinna farqi male koladay naagtii ilmo ka tagtay odagii gabay nis buu ka tegay rubac buu tagayaa tan labaadna waa naagtii la qabay ninkeedii baa dhintay ormay hormay u qaadanaysa haddii ninkeeda uusan ilmo ka tegin ilmo ilmihi oo wiilkiisa wuxuu dhahayna uusan ka tegin meeshaa waxaa marka isu yimid awfaru xawayha wa aqalu xawayhi waxaa weeyaa naagta ninkaada laba faran bay ku dhaxashaa sidaanoo kale ilmo markuusa jirin ruucbay qaadato ilmo hadday jiraanna sideed meelay meel qaadato weli dhilicaato si loo ogaado darteed hadday naasi mid tahay iyo hadday laba naagood yihiin waxaa laga dhigta iyo hadday saddex naagood yihiin iyo hadday afar naagood yihiinba ruucaasay wadaagayaan haddii uusan ninka ilmo qabin hadduu ilmo qabana sumum wadaagaayo wadaagayo yastarikna fiih ee midba sumun ama rubco gaara la siin maayo oo xoolii haddii afar qaybood laga dhigo kulligood afar naagoodna uu ka dhigo naagbay qaadato maxaa haray waxba dhici kari mayso waxa weeye rubcaasay wadaagayaan hadday mid tahay keligeed bay qaadanaysa hadday laba tahay rubcaasaa loo kala jaraayo hadday saddex yihiin rubaca ah loo qaybinayo hadday afar yihiin isla rubciibaa loo qaybinayo xoolaha intayda kale qaraabo labaa loo doonayo idan ninkuna nis iyo ruucdu naagta wax ku dhaca naagtuna ninkeeda rubuc iyo tugun ayay wax ku dhaxashaa idan ninku markuu dheeraada la dhaqaajiyey rubuc lama dhaafin karo naagtuna markay ugu ayaan badan tahay rubuc ma soo dhaafi karto rubuc wuxuu isu keenay ninka labadiisii nasiibkii liitay ilaa nis buu qaadan lahaay xoolaha nis buu qaadan lahaa haddayna caruurtaan baas ahay nis buu qaadan lahaa carruurtaan ninka dhaqaajisay oo rubuc geysay marka maxaa sinmay aqalu xawayhi labadiisa nasiibkii dhaafta yaraa oo rubuca wa awfaru xawayhaa labadeeda nasiibkii buurnaa ee ladnaa oo caruur la-aantii bay ka faa'idaysatay xoolihii ninkay ruuxo ka qaadatay caruur hadday jiri lahayd sideed bay tegi lahay rubxina waa ogaatay ba-a rubcu wey wayarisuhu nafaraan labaa wax ku dhaxasha faqad oo keliya wahumaa kow asawju in kaana hadduu u ahaado bisawjati naagta alhaalikati dhimatay waladin ilma aw waladu waladin wiilkeeda ilmuu dhalay dakaran kaana waladkaa labaad ahaya aw unsaa mid dhadig ahaya laba asawja ku naagtii la qabay ayaa rubuc qaadata in lam yakun hadduusan u ahaanin bisawjihaa ninkeeda alhaalikii dhintay waladun ilmuhu dhalay walaa waladu waladin ilmaheeda ilmuu dhalay dakaran kaana ilmuhu ahaya amusaa mid dhadig ahaya annisfu waa ogaanay dadkiisuna waa shan alrubucu waa ogaanay dadkiisuna waa laba laba faral iyo toddobadaasaynu soo ogaanay markaa sumun ayaynu maraynaa sumunku waa lur gaabaya hal qoraa wax ku dhacay waana naag la qabo ninkeeda caruur ka tegay ayaa wax ku dhacasha jim-a sumunu sumunkii way wayarisuhu waxaa sugu wax ku dhacla nafarun waaxidun qof keliyeeta waxwa zawja naagtii laga dhintay wey wain kunna walow kunna haba ahaadaan hadday yihiin zawjaati naaga badan saddex iyo afar hadday yihiin iqtasamnahu tumunkii way gaysadaan wadaalika arrinkaas in kaana hadduu u ahaado lisawji ninka alhaalikii dhintay waladun ilmo u dhalay aw waladi waladin ilma ilmihiisa dakaran aw unhaa midka u noqdaba meeshaas in baad kaga farxalatay dhulkiisa waa gaaban yahay naagninkeeda caruur ka tegay ama wiilkiisa caruurtiisii joogaan ayaa qaadata hadday mid iyo laba iyo saddex yihiinna sidoo kale wey jin athumunu humunkii wey wayarisuhu waxaa sumun wax ku dhaxla nafarun waaxidun qof keliyeeta wahuwa zawjatu waxaa weeye naag wain kunna hadday yihiin zawjaati naaga badan iqtasamnahu waa qaybsadaan wadaalika in kaana lisawji hadduu ninkii u ahaado alhaalikii dhintay waladun ilmo o waladu waladun dakarna wuxuu mid yahay waxaad ka faraxalatay saddex faran annisfu wاrubuucu wاthumunu dadkiisana waad ogaatay niskiisan baa wax ku dhexaysa rubiciina labaa wax ku dhexaysa tuminkii hal qolaa wax ku dhexaysa markaa dadka nasiibkaale waa sideedda iyo saddex nasiib daal athulusaan xoolihii meydkoo laba laga dhigaynayaa thulusaan qaata marka inta thulusaan qaadataa ma fardu arbacati minhum afar dadka kamida yaa xoolihii meydko saddex laga dhigay laba qaado asuluja waa laba dalooli wayariduhumaa sulusaa waxaa wax ku dhacla arbacatu asnaafi sifiyaal afaroo dadka kamida ayaa xoolaha meyd oo saddex laga dhigay laba qaado asulutaan wayariduhumaa waxaa ku dhacla arbacatu asnaafin sifiyaal afara kow albintaani laba gabdhood iyo faaktara wixii ka badan inta infiraadihiina shardigooda waa hadday keliyoobaan can ibni ay akhlihimaa walaalkoodu waxaa weeye meyd baa dhigtay laba gabdhood bugatay ama ka badan intay doonaan baa gaareen saddex afar shan gabdhood bugatay wax weheliyaa male kuwaas markii xoolihii meydka la qaybinayo waxaa laga dhigayaa xoolaha meydka saddex isle labay qaadanayaan goobka albintaani laba gabdhood iyo faagtana wax laba gabdhood ka badan intasir haddii hadday labadii gabdhood keliyoobaan ani ibni wiilka keliyoobaano ay akhiimaa walaalkoodu laba bintaa lilibni laba gabdhood oo maydka wiilkiisu dhalay iyaguna waxay qaataan ulisaan iyo faarsare wax ka badan iyaguna waa in faradeta hadday labadoodii keliyoobaanu can waladi sulbi maydka ilmuhu dhalay intuu meesha joogin haddii joogaasay ku helayaan sakaran kaana hayaa uusa midhadig wacan ibni libni wiil wiilkiina waa inay ka keliyoobaan alladii huwa akhuuhu ma ahaa iyagu inay keliyoobaan waxaa weeye wiilkii meydka dhalay waaba sii horeeyey aabbihiina waa dhintay laba gabdhood iyo ka badan oo wiilku dhalay baa jooga wax ragoo weheliya male waa meela daraja ama ka dhow iyaguna xoolihii markii meesha laga dhigo saddex qeybood labay qaadanayaan ahlu sulisaan intaa laba gabdhood hilibni wiilu sugnaatay iyo faarsana wax ka badan in infaradata hadday keliyoobaanu can waladi sulbi dhabarka waladkiisay ka keliyoobaan bakaran kaana ahaya aw unsa ahaya waxaan ibnil ibni wiil wiilkiina waa inay ka keliyoobaan alladii huwa akhuuhuma walaalkood aha saddex ashaqiiqataan laba gabdhooda meydka haddii hooyala uu dhaafay iyaguna tulusaan bay qaadanayaan iyo faakara wax ka badan iyaguna waa sidoo kale inin faradata hadday keliyoobaan wey aabihi mayta eley ma joogo hadduu joogo goobtaba iman maayaan wa walaadi sulbi maydka wuxuu dhalayna ma joogaan haddii kale sulisaan heli maayaan dakaran kaana amunsa wacani shaqii maydka walaalkii waa inuusan joogin hadduu joogo shaqiiqataynku mis bay oo iyaga iyo walaalkood ayaa waxaa wax loogu qaybinayaa lidakarin midla xawdi unfayin baa waxaa loogu qaybinaya ashaqiiqataan waa labadii maysala dhalatay iyo faaktara ka badan inii faradata hadday keliyoobaano ani abi aaba ka wa waladi sulbi dhabarkii miisii ka keliyoobaan ee karankaana amunsa ani shaqiiqatay hadday ka keliyoobaan afar waxa wey waa qaybtii u dambaysa alukhtaani laba walaalaa oo liabin maydka aaban la wadaagta iyo fa agdara wax ka badan inin faradata hadday iyana keliyoobaano ama in dukira dadkii lasoo xusay dadkii lasoo xusay ka keliyoobeen can shaqiiqatayn fi shaqiiqatayn masaladii hore raqamkii saddexaad lagu soo xusay iyo wa can il akhi liabin walaal aabba la wadaagay hadduusan jirin wey oo iyaga walaalkooda kolka waxaad ogaatay halkaasna sidii faa ogaatay ahna xoolow saddex beed laga dhigay labo maydkudu waa tulitaan la yidaa afar qof baa waxaa ku qaadata laba gabdhood oo meydku dhalay iyo laba gabdhood oo wiilkiisu dhalay iyo laba walaalihii aabbihi hoyalaha iyo laba walaalihii oo aabbo u la wadaaga iyo faagtara wixii ka badan halkaasna tulitaankii aynu kaga farxalanay faasulisu faradkii afraad annisfu ka baxnay dadkiisa waa shambaynanay war rubuuc baan ka baxnay dadkiisa waa labaynu nidi asuguni baynu ka baxnay dadkiisu waa hal qof keliyeeta asulitaan baynu ka baxnay dadkiisa waa afar idan waxaad ogaatay afarta an nasiib ee wax lagu dhaxlo iyo dadka wax ku dhaxlo kolka kii shanaad waa kan al asulus waa xoolihii saddex qayb laga dhigay daloolkooda dadka wax ku dhaxlaa ka yar dadkii dulujaankood wayarituhu talaatatu anfaa saddex qofaa duluud qaadata wahum saddexda kow alummu hooyo wey meydkaan meesha yaal hooyadii dhashay saddex inta laga dhigay mid qaadanaysa in lam yakun hadduusan u ahaanin mid haalikin ninka dhintay waladun wax uu dhalay walaa waladun waladu wiilkiisa wuxuu dhalay dakaran kaana ahaya aw untaa mid ragigahaya walaa jamcun kooxna ayan jirin min alikhwati walaala kamida itnaani labo iyo faagdara wax ka badan dukuuran hadday yihiin rag aw inaasan hadday kuwa dhagid yihiin waxaa weeye mayd dhintay oy hooyadii joogto wuxuu dhalay aan la arkin waxay sii dhaleen aan la arkin walaalo badan aan la arkin silif bay markaa qaadanaysa sheeka soomaal bay leedahay habar walad weydi walad waladkii weydi walaalo tacadube weydi hilibka la way lacag habartii goobtay timid wiilkay dhashaa jooga ama gabaday dhashaa meeshii jooga canugaan ay dhashee dhintay kor timid wuxuu dhalay ma joogaan canugaas wuxuu sii dhalay waxay sii dhaleenna ma joogaan walaalo dhowr gaara mid lama rabe laba iyo ka badanna ma joogaan walaaluhu shaqiiq iyo liab iyo li midka yihiinba habar walad weyde walad waladkii weyde walaalo tacajuga weyey mithla waylacad waatan masaladeedii reebtaad joogta al-ummu hooyow in lam yakun hadduusan u ahaanin lilhaaliki axadka dhintay waladu ilmo uu dhalay walaa waladu waladi ilmuu dhalay ilmihii dakaran kaana aw unsa walaa jamcun koox min alikhwati walaalo ka mida ifnaani laba iyo fa agtara wax ka badan dukuuran hadday yihiin aw inaas hadday yihiin waxaa sulus wax ku qaata alikhwatu walaalo liummin ummin la wadaaga wa in tacadaduu haba bateene in tacadaduu hadday bataan mid lama rabo hadduu mid yahay waa ahlu sudus labaiyo ka badan baa la rabaa bian kaanu snayni laba waa inay noqdaan iyo fa ka badan walam yakun uusanuna ahaanin bilaaliki mayd ka dhintay abun aabbo walaa jadun awow walaa waladun ilmuu dhalay walaa waladun walad intaasaa xijaab oo walaale hooyo dhashay haddii meydka aabihii jooga iman maayaan goob haddii meydka awowgii joogana iman maayaan walaal hooyadeen haddii meydku wuxuu dhalay joogaanna iman maayaan wax wiilkiisu dhalay haddii joogana iman maayaan goormaa walaal hooyo dhaxal yimaadaa haddaanuu meydka aabihii joogin wax meydka dhalayna uu isagu dhalay meydka uusan joogin waxaas waxay waxaysii dhaleenna uusan joogin markaasuu walaal imanayaa hooyo oo hadduu mid yahayn sudus buu qaadanaya fain kaanuu akara min daalik fahum shurakaau fii julud marka alikhwatu walaala hulud qaata lilummi meydka hooyo la wadaaga in tacadaduu hadday bataan ay laba iyo ka badan noqdaan bian kaanuu waa inay noqdaan itnayni laba iyo fa agsara dadka badan oo walam yakun usan u ahaanin bilhaalikii qof ka dhintay abunusan abba u ahaanin walaa jadun awow u ahaanin walaa waladun ilmuu dhalay walaa waladun waladun ilma ilmihii dakaran kaana mid labahaya aw untaa mid ladigahaya saddex aljaddu awow waa wax ku dhaxla in kaana awow hadduu yahay maca ikhwatin walaalaa jooga oo wakaana hulusu uu hulusku noqdo aw lahu mid nasiib roon waa xaduu ayaan badan wadaalika fiimaa idaa zaada hadduu ka bato cadadul ikhwa walaala tiradood can itnaynin labo min adukuuri ra ka mida aw arba hadduu ka bato min alinaasi dhadi ka mida ajad macalikhwa masalo khatarada yad macalikhwa abubakar baa ka calacali jiray xataa tawafaahu llahu radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray iyo walaalo mayd baa dhintay kolkaa maydka dhintay walaalihiina waa joogaan awowgiina waa jooga aabba lama hayo ilaa hadduu aabba jooga walaal ma yimaadeena laakiin awowgii waa iriiri gelina isku darajo wey hal darajaa midkooda maydka ugu imaanayo walaalka maydka wuxuu ugu imaanayaa aabbihii oo wuxuu leeyay maydka maxaad la wadaagtaa haddii la yidhaah aabbahay baa dhaliileysa aabbihiibuu ugu yimi awogana muxuu leeyahay ninki maxaa la wagta haddii la yima wiilkaygii baa dhalay buu yii kolka awowna wiilkiisii oo aabbuu ugu soo dhowaaday iyaguna aabbay ugu soo dhowaadeen idan waa darajo siman yihiin sidee wax loo dhaxal siiyaa waxaa weeye awowga sulus baa la siinaya goortuu suluska u wanaagsan waa goor oo walaalu hadday toban yihiin suluskaa u roona kolka sulus iyo muqaasamo saddexdaa mid wax lagu siiyaa inuu la qaybsado la sinto iyo in sulud la siiyo kolkaa maray muqaasamo u roonto iyo marsuludka u rooye labadaba waa la helaa idan awow walaalihii meyd ay afar gabdhood ka bateen ama laba wiil ka bateen afar gabdhood hadday yihiin isla egyihiin uliskii iyo muqaasamadii baa u siman haddii laba walaalaayi saxbu ku noqonayo suduskii iyo mushaarakadii la qaybsada u siman laakiin hadday wiilashii laba ka bataan gabdhuhuna afar ka bataan odaga luufluuf baa markaa gelaya waxaana suluusu sari ka qaadanina xoolihii suliskood qaado markaana awowgii fa ahlu sulisa aljaddu awow inkaana hadduu ahaado maca ikhwatin walaalaa la jira wa kaana sulusu daloolkii saddex meel meesha ba-ow faruu dheefro lahu awowga wa axabu ayaan badan wadaalika arrinka fimaa idaa saada hadduu ka batawa xadadu likhwa walaalo tirado can isnayni labo min adukuuri ra ka mida aw arbacin afar min alinaasi gabdha ka mida hadday tiradu ka badatay